alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuul lahi sala allahu alayh wasalam baabu alxadaana aw ilxidaana wuxuu baabu yahay alxadaana korinta ilmaha la koriyo markaa alxidaana bikasri lxaayi wa bifadxihaa way sheegeen culimadii luqadu xidaana iyo xadaana kii doonay loo akriyo <clears throat> marka waa ilmaha xanaaneyntiisa iyo korintiisa ayaa u xaq leh oo tarbiyatu طifli wa ricaayatihi wاlqiyaam bijamiici umuurihi weyaan tarbiyatu الطifli wa ricaayatihi wاlqiyaami biumuurihi ayaa looga jeeda xadaanadana sababa keensatay walahaa sabab waa tarbiyat difli wa ricaayatihi walqiyaama biumuurihi sababna waxay keensanaysaa de markuu labadan qof ay wada joogaan ilmihii de iyaga lan xanaaneynayo lakin waxa weeyaan waa faraaq bayna zawjeyn wasabab alfaraaqu bayna azawjeyn inay labadii qof kala tagaan marka ma aabihii baa xaq u yeelanaya mise hooyadii baa xaq u yeelanaysa man xaqu bitarbiyati waxadanati alwalad ida اftaraqa الزawjan wa can cabd llahi bni camr radi allahu canhuma ana imraata qaalat ana imraatan haweeney abaa qaalat waxay tihi ya rasuula allah rasuulkii allow ina bnii inankaygan kaana badni lahu icaan calooshaysu calooshaydu weel bay u ahayd oo dee uurkan ku siday wahadyi naaskayguna lahu isaga siqaan qarbad buu ahaa uu dee ka cabooh wa xijrii dhabtayduna lahu isaga xiwaan hoy bay u ahay xiwaa wa ina abaahu aabihii dallaqani waa i furay wa araada wuxuu doonayaa an yanzicahu inuu iga kaxaysto mini aniga inuu iga qaataa buu doonaya faqaala laha faqaala laha rasuulu llahi salى اllahu alayhi rasuulku markaa haweeneydii wuxuu ku yihi anti adiga ayaa xaqu u mudan bihi isaga ilmahan adiga aabihii uga mudan maa lam tankixii ay maa lam tataزawajii intaanad intaanad nin kala guursan adiga u xaq leh ilmahaasi rawaahu axmedu wa abu dawuud waصaxahu اxaakimu xadiiskani waa xadiis saxiixa wuxuu tilmaamayaa man axaqu الnaasi bxadanati alwalad marka axaqu الnaasi bxadanati اlwalad alum weyn waa hooyada waa inta aanu markaa ilmuhu noqonin waa qabla tamyiiz intaanu waxba kala soocin saynu arki doono lakin hadduu mumayiz noqdo iyadoo hooyadu ay marka hore xaq usii lahayd haddana ikhtiyaar baa la gelinaya qof waxaa leeyahy adigaa ikhtiyaar kale ma aabaha baad raaci doontaa mise hooyadaa baad raacaysa labadaasa ka doonta raac ku isagu doontaaba markaa aqu yeelanaya waxaa kaloo xadiisku caddaynaya hooyadu asbaabta ay ku mutaysatay waayo hordhac bay samaysay gabadhani aftahanimo badan bay muujiso waxyaalo hordhacaho ilmaha ay aabbaha uga mudan tahay ilaan aabbuhuba isagaa dhalay oo xaq buu kuleeyahay ilmahan laakiin asbaab ay kaga horeyn karto isaga oo ay uga sii mudan tahay bay sheegtay markaa saddex arrimoodoo muhiima ay sheegto waxay tihi kaana lahu icaan dee calooshaydaa weelu ahayd calooshaan ku qaaday aabbuhu miyo caloosha ku qaaday waa maya taa waan kaga duwanay wathadii lahu siqaa dee naaskaygu jaqi weeyaan oo siqaa waa qarbadkii biyaa laga cabayey dee naaska naaskayga biyo iyo caanaba u ahaa oo anaa nuujiyey taana aabuhu ma samayn waxajri waxijrii lahu xiwa xijriguna waa alxidnu waa ilmaha yar marka dee dhabta lagu hayo iyo mas-uuliyaddiisa guud lakin imika dhabtii baa loga jeeda dhabta maay ilmaha yar saa loo hayna iyo dee inta badan gacanta lagu hayo dee aabuhu saa uma haynin waa shay koobe weeyaan marka haddii hooyay oo waa ilmo yar halkaa fii xidniha alamaan fii sadriha alxanaan ashiido yaroo carruurta waxaas loo akri jiray bugaadka waxay ku qoraan jirtay fii xidniha alamaan ilmaha yar markuu hadal hadlay isagoo hadlaya laga soo qaadaya wuxuu leeyahay hooyada fii xidniha alamaan wa fii sadriha alxanaan hooyada dhabteeda iyo xanaaneynteeda ammaan baa ku jira laabteedana naxariis baa ku jira marka ilmihii yaraad shaqaaqdahay oo dadkii kalo dham u taagi waayeen ay soo qaaday laabta kusoo dhejiso u aamusaya marka xiwa bimacnaa xawa yaxwi waanu garana soo ma oo koobitaanka marka ixtiwa ma yaxtawi hada kitaab kitaabkuna waxyaalu koobsade eh, amba hada mawduuc xiwa markaa iminkana inuu iga qaataa doonaya taasi markaa ma dhacayso adaa xaqla warsuga kuli lakin haddii laakiin nin kale aad guursato xadaaradii way kaa dhacaysaa aabbihiibaa u xaq leh lakiin culimada qaar baa shardi kala dhigay iyagoo axaadiis eegay adilo kala eegay oo waxay dhahdeen waa inaanu ninkaa kale guursatay ajanabi aanu ka ahayn laakiin hadduu cid isla qaraabadii weladkaa ah yahay qaraabadii dhaweyda weladka oo ilma qof xanaaneynayo uu yahay markaa weli way u taagnaanaysa bay qaarkood yidhaahdeen xadiiska almuhim wuxuu ku cadayay inay hooyadu u xaq leedahay arintaas waxaa kaloo laga qaadanayaa fadliga hooyadu ay leedahay waxaa laga qaadanayaa sharcigu siduu eegayo arrimaha iyo asbaabaha uu qofku wax ku mutaysanayo uu kala horreysiinayo hadday guursatana markaa arrintaasi way ka baxaysaa meesha ida tazawajat saqada saqadat alxadaanatu min alum an imraأة qaalat ya rasuul الlah ina bnii kana badnii lahu wicaaءa wasadii lahu siqaaعa waxijrii lahu xiwaaءa maxaa la dhaha hadalkaa sajci baa la dhaha soo ma sajci waa hadalkii oo la taxay waa gabayga oo kale oo xaraf bay kuwada ku wada dhamaanaya marka oo waxyaalaha balaaqada dee cilm اlbadiica ee hadalka qurxiya saa awgeed hadda qur-aanka arkaysaa meelo badan suurado badan oo xarafkooda dhammaanaya wاduxaa wاleyli ida sajaa maa wadacaka rabuka wamaa qalaa marka hadalkii wuxuu sameynayaa dhegihii buu markaa u macaanaanaya kana ina bni kana badni lahu icaan wahadi lahu siqaan waxijri lahu xiwaa dhabtayda iyo laabtayda iyo arrimahaasir waxay u ahaayeen xiwaa wa ina abaahu allaqani araada an yanzicahu mini maxaa laga qaadanaya bilqahr inuu xoog doonaya inuu kaga qaato marka nazci bay ka inuu ka siibo iga qaato bay noqonaysa faqaala lah rasuul lahi sala allahu alayh anti axaqu bihi adaa u mudan lam tankixii intaanad goysan xadiisku waxa uu tilmaamaya arrimaha masaaisha qaarkood in cilmi loo eegayo almacaani wاlcilal wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana imra'ata qaalat waxay ya rasuula allah ina zawji sawjkaygi yuriidu wuxuu doonaya an yadhaba inuu kaxaysto inuu la tago bibni inankayga waqad nafacanii waanu i anfacay inankaygiio wasaqaanii way soo waraabiyey min biri abi cinaba ceelka abi cinaba buu soo wareeyey waa birun macruufu fi lmadiina waa ceel macruuf ka ahaa magaalada madiina biru macruufa fi lmadina fa jaa zawjuha markaa fa jaa waxaa yimid zawjuha ninkeedii faqaala nabiyu sala la alay sl nabig wuxuuhi ya gulaam wiil yahow yari haadaa abuuka kani waa aabbaha wa haadihi ummuk tanna waa hooyada fakud qabso biyadi ayihimaa gacanta labadooda kii shita aad doonto balka ad doonta raac fa akada biyadi umihi gacantii hooyadii buu qabsaday oo fandalaqat bihi way la tagtay rawaahu axmedu walarbaca wa saxahu tirmidiy xadiis ah, masle aynu xadiiskii hore sheegeynay muxuu yahy maxay tahay masladaas hadduu mumayis noqdo ilmihi mid wax kala soocaya in la odhanayo adaa ikhtiyaar kale oo haweeneyda laftigeedu baahi gaaro inankeedan u qabto oo intii horena markaa weliba ay iyadu dee aanay ku qabin marka hore lakin iyadu ay kusoo dadaaleyso lakin dee iminka heerkii wuxuu qabanayo inuu ilmaha yar hooyadii wax usoo dhaamiyo biyo usoo qaado kusoo qabto markaa rasulku alay sla sl ikhtiyaar buu geliyo adaa kala dooro buu i dee aqlabka sida faraha badan wuxuu dooranaya ilmuhu ayuu dooranaya ya hooyaduu dooranaya soo maha hmm. fiixidnaha lamaanti baa mesha jiraysa hooyadu kolliba de waa cajiib ana mraأata qaalat ya rasuul الlah ina zawji yuriidu wuxuu doonaya yadhaba bibni inuu la tago qad nafacanii waayo anfacay wasaqaani min biri abi cinaba buu iga soo waraabiyey iga soo dhaabin karaya fajaءa zawjaha faqala nabiyu salى اllahu alay waslam ya gulaam hada abuka hadi umuk cadaaladdu waa saase dhexdoodaasu fadhiiso kaasina aabbaha kaasina waa taasina waa hooyada fakud biay biyadi ayihima shita kii aad doonto faakada biyadi umi faindalaqat bihi ay fadahabat bihi wala tagtay haddaba waa inankii waa wiil imika kani hadday inan noqoto oo ay tamyiiz gaadho tamyiizgina waa goorma culimada khulaasatul qowl waa ti aynu kusoo mareynay shuruudda salaada iyo ansaxeeda waxaa kamid ahaa sabca siniinkay u badayin intaa in ka yar waa laga yaaba ilmaha qaarkood wax ku bal garta lakin toddobadaa sana ayaa moodaa in mesha laisku afksan inay haddaba hadday inan tahay inanta ma hooyada u xaq laydinla tahay mise aabbaha xaggee loo badin lahaaba idinla ya xagga aabbaha waayo aye xagga hooyada imisa hooyada waay dejiya imisa le aabbaha waaxid itnaan talaata arbaca jumhuurta qowl jumhuuri <laughs> fi lmasalati qowlaan fadahaba ljumhuuru <laughs> ilaa ana aluma xaqu bilbinti idaa balaqat الtamyiiz waay labada qowl bo jiraan culimada in badan oo kamid ihi waxay leeyihiin aabbaha u mudan waayo aabbaha uga qiiro badan hooyada hooyadu inanteeda waxaa laga yaabaa inay waxyaalo badan iska sahashato laakiin aabbuhu uu uga hinaansan badayay mar hadday inantu badi inan yaroo soo koraysa ay tahay oo xaggii ilaalinteedii ya xilligaan hadda inantu waxay ubaahan nin ilaaliya bay ubaahantay ya saasay culimad badan ku tegin laakiin culimada qaarna tamiiskii hore may ku daayeen oo waxay waa la kala sa waxa weyaan waa lagu daynaya un se iyagu da iyadu doonato qaarkoodna waxay dhahen xaggii hooyada eegano macaanidii kale eegano waxay dhahdeen mar kasta أنha تبقى عinda أmiha xatىa تxiid ilaa aynan qaangaara ka noqonayso hooyadeed bay la joogeysaa hadduu qofku qaan gaaro markaa de waa qof qaan gaadhay rag iyo dumarba markaa isagaa qofka madax banaan لأن البنت بحاجة إلى تعلم آdاaب النساء والتخلق بأخلاقهنa وma يتعلق بشؤون المنزل وhذا لا يتم إلا إذا كانت البنت بصحبة أمها ومعلوم أن الأب يتصرف في طلب المعاش ولقاء الناس ولن تجد البنت شفقة وحنانا كشفقة الأم ولا بد في ذلika من النظر في المصلحة لها marka la eego dhinac bay laga eegay qodada hore dhinac bay ka eegeen soo maha maxay dhahdeen ya u xaq leh aabbaha aabihii xagga mas-uuliyaddii ininta ilaalinteedii iyo inaanay meel kala marin iyo arrintaas taana waa la isku waafaqsan yahi aabbaha iyo hooyada ilmaha keebaa xaggaa marka la eego waxaa laga yaaba hooyadu inay tirahdo dee sawtaa qayrkeed ba halkaa marayaan hadii la dhahdo hoynantaani sawtan dibadda u baxbaxaysa suuqa marmareysa de hadday suuqa marmareyso qayrkeedba way marayaan ma <laughs> iska odhan kartaa soo ma lakin abu ohan maayo maxaad halkaa umaraysaa bu ohanaya taa macnaha waa la eegade dhinaca kale haddana culimada kale kalayn waxay idhahdeen inantu intaa ay yar tahay ilaa intay ka qaan gaadhayso waxay u baahan tahay bixaaja ilaa tacalumi aadaab nisa aadaabtii dumarka inay barato akhlaaqdoodii inay barato arrimihii guriga maa yatacalaqu bishuhuri lmanzil halkaa halkeebay ka baran kartaa xaggii hooyadii de markaa hooyadii baa umadan bay markaana labada qolba way jiraane dee ama jumhuuri noqo markaynu inteena yaro kooban ka warramayna haye ama ha noqona qolada kala raac wallahu aclam wacan raafi bin sinaan radi allahu canhu aslama waa islaamay wa abat imraatu haweenadiisi waxay diiday an tuslima inay islaamto fa aqcada nabiyu sala allahu alay waslam nabigu wuxuu fadhiisiyey hooyadii naaxiyatan ay jaaniban dhinac buu fadhiisiyey jiha wlabaa bihina naaxiyatan jiha kale ayuu fadhiisiyey wa aqcada asabiya wuxuu fadhiisiyey ilmihii yarana baynahumaa dhexdooda famaala wuxuu u leexday ilmihii yaraa ilaa umii xaggii hooyadii hooyadiina dee islaam may ahayn faqaala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam faqaala ya rasuulu sala allahu alayh wasalam allahuma hdih ilaahow hanuuni ilaahow toosi famaala ilaa abihi xaggii aabihii buu u leexday oo fa aabihii baa markaa qaatay akrajahu abu daawuud wاnasaa-iy wasaxaab alxaakim xadiiskana wuxuu soo kordhiyey haddii labada qof midkood uu muslim yahay midkoodna uu gaal yahay de labadaba gaalo yihin iyaga wadahaysa lakin hadduu midkood islaamo saxaabigan oo kale in laftigeeda ikhtiyaarkii la siinayo oo hooyadii aabihii ikhtiyaar la gelinayo laakiin culimada in in badan kamid ah ama intood bana waxaaba yihahdeen mar hadii hooyadu ay islaamtay hooyada xaq leh hadduu aabuu islaamina aabuunba aq leh waayo shuruudda alxaadin qofka qofka xanaanaynaya ilmaha la raacinayo waxaa kamida mid a alcaqlu baa ka mid a hadduu waaleeyay ka warran hadii hooyadii waalantahay xaquma laha iyadin xanaanayso waxaa ka mid a alislaam ayaa shuruuddaa kamida mid kamida waxaa ka calaa tarbiyatihi raycaayati inuu awoodi karay inuu ilaaliyo haddii yani ilmihii yara u dayacamayo loogyahay hooyadii wax alla waxay u aysaanay jirin ku gaajoonayo amba dhibaato kale iyo mashaakil kale soo gaadhayaan markaa masacaanida kala leegaya waayo xadiiskan lakin wuxuu haddana tilmaamaya qadiyadda islaamka in dee ikhtiyaarkii la gelinayo laakiin hadalkan uu nebigu yihi ala sla sl allahuma hdi ilan waa kan ilmihii yaraa doortaye waxaa laga yaaba hooyadunba qalbigeeda lagu qaboojinayay laakiin da waa rasuulka ilaah hanuuni waa kan hooyadii ukacay cilmi yara soo leexday haddii markaa labaduba ay xaq uleeyihiin oo iskumid tahay rasuulku ma ihahdeen allahuma ahdihim ma idhahdeen marka ikhtiyaar la gelinmaye hooyada la raaci waa la raacinaya ka muslimkaabaa la raacinaya waa goorma markaa de way kala tegayaan labadii qof markay midkood islaamo haddii kii kale islaami waayo saasay ku kala socdeen oo qadiyadda hore inu soo marka laga reebo haye marka laga reebo xabad gaala waad iska sii haysan kartaa <laughs> haddaba xabad gaafirada haye tii kitaabiyad ahayd waa saas hadday kitaabiya tahay weli zawjadiisi inay ahaato ka suuli mayso axsant barak alla fi ee waa haddii aanay dee kitaabiyad ahayn وعن rاaفع بن سناn رضي الله عنه أنه أسلم u iسلاamay وأbت امرأaتi waxay diiday an تسلima inay iسlaamto فأqعd النبiyu slى الlaه عليه sلم rasulku وxu fadhisay aluma ناaحية جiهة ayuu fadhiisay والأb ناaحية ay جiهة أخرى وأqعd الصبية بynهma dhexdoodu fadhiisiyo famaala إلى أmihi faqاla اللهma hdih ilaahw hanuuni famaala ilى abihi faأkadahu aabihii baa markaasaa ku qaatay culimada yidhi markaa lilumi اlkafira bacd alfaraaq hooyada kaafiradu xaq bay xataa uleeda ilmihii inay hayso mar haddii uu yaryahay ayaa laga ayay qodob marka xadiiskan ka dariishadeen iyaga laftigooda dee bay haysta laakiin adilada kale lagu minguriye culimada qaarkood waxa bay laxan ka soo gaadhsiiyeen faasiqa waa in aanu xataa faasiq ahayn qofkan ilmaha loo dhiibaya hadduu faasiq yahay ka hor xaq baa ha ulahaada marka hore xadaanada lakin hadduu faasiq yahay hadde gaal maaha waa faasiq xadaanadiisu way dhacaysa وعن برا بن cازم رضي الله عنه أن نبي صلى اه علي sلم qضى wuxuu xukumay في بنةi xمزة ina xمse لkhaalatihaa habaryarteed buu xukumay o qaale wuxu uhi alkhaalة بmanزiلة الأmi waa darajada hooyada أkرaجه الbخaariي أkرaجه أحمد بن xadيث علي رضي الله عنه qال faqاl والjاaryة عinda khaalatihaa ayuu nabgu yhi عليه الصلa سلام والjاaryة inantu inanta yari cinda khaalatihaa habaryarteed agteeday ahaanaysaa fa ina alkhaalata waalidatun habaryartu waa hooye un waalidatun ay umun sida aabbahaba rasulku adeerkaba rasuulku yihi alayh slatu slam alcamu camu rajulu sinu abiih ay milu abiih saynu kusoo barray kitaabkii kitaabka zaka markaynu marayna markuu rasulku sheegay cabaas bin cabdilmualib yo sekadii muu bixin waxau hi waa sinu abi ay mil abihi darajadii aabihii buu tagay habaryartuna waa bimanzilat lum bu nabig ala sl waa darajada hooyada marka xadiiska sheekh muxuu keenay w tartiib buu wadaayo aabihii iyo hooyadii labadooduba ilmaha xaq bay uleeyihiin lakin markay labadooda noqoto yaa si xaq yeeshay hooyadii haddii hooyadii xaqeedi dhacay ku xigay aabihii haddana markaa habaryarta haddaba culimo badan baa habaryarta imika ina xamsa aabaheed uu geeriyooday radia allahu canhu dagaalkii uxud buu ku geeriyooday markii rasuulku alayh isalaatu wasalaam sulxulxudaybiya uu tegey magaalada maka sanadkii lixaad ee ilaa saddex sano uu sii mootan yahay xamzana ayaa markay kasoo baxayeen magaaladii ayay inanta yar oo aan weyneynin kasoo dabo oydo ina xamsaha dabeetna waxa isku qabsaday saddex nin baa isku qabsaday waa jacfar bin abi aalib iyo cali bin abi aalib iyo usama bin zayd markaa jacfar oo habaryarteed qabay ayuu rasuulku u daayey oo wuxuu hi alkhaalatu bimanzilati alum saddexdaa hooye habaryartaa u xaqleh ayeydaa laftigeeda kula mid ah oo culimo badan ba xataa yidhi eh, ayeydaa ka horeysa aabbaha oo habaryarta aabbaha ka horeysa hadday habaryarta iyo aabbihi isku qabsadaan habaryarta la horeysiinaya waa bimanzilat lum halkii hooyadayda ugu jirtaa ilmaha ana nabiya sala llahu ala slm qada fi ibnati xamsata likhaalatiha waqaala alkhaalatu bimanzilati um haddii adeerka iyo habaryarta isku qabsadaana taa iyada baab ilawlaa in dee la horeysiinayo وأkرaجه أحمد بن xadيث علي رضي الله عنه qال والجاaryة عinda khاalتha faإن الkhاalة waalida bu rasulku yihi waaba hooyo marka arrintaasi almuhim hooyada ayaa hooyada iyadaa ku xigta xataa aabbaha inay ka horeyneyso ayaa laga qaatay وعن أبي هريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم إذا أtىa أحadكم إذا atىa markuu yimaado أحadكم midkiin إذا atىa markuu yimaado أحadكم midkiin khاadimhu khaadimkiisa amba shaqaalihiisi biطacaamihi cuntadiisi uu keeno fain lam yujlishu macahu haddaanu la fadh haddaanu fadhiisinaynin agtiisa haddaanu lahayn kaalay la soo fadhiiso wax la cun falyunaawilu ha dhiibo luqmatan rurmo aw luqmatayn amba laba rurmo mutafaqu caleyhi walafd lbukhaariy xadiiskani wuxuu tilmaamayaa qofka mamluuga ah qofka khaadimka shaqeynaya ilmo yar buu noqon karaa qofka roob buu noqon kara du noqon karaa in la xanaaneynayo isga laftiisa de baabi xadaar buu sheekhu ku keenay lakin waxaa looga jeedaa inuu xuquuqdii yeelanayo in cuntadii iyo wuxuu cunayo la siiyo marka dhinac kale shardi ma haddee qofki inuu yidhaahdo kaale cuntada aniga ila cun laakiin wuxuu cunayo waa inuu isna u diyaariyo laakiin rasuulka alayh slat slam akhlaaqdii wanaagsaneed ee uu ku sifaysnaa iyo dhaqan wanaagga islaamka isagoo sheegaya inta badan waxaa la iska yaqaana cuntada khaadimka uu khaadimku keenayaa ee uu keenayo sayidkiisu ama qofkii kale u keenaya waa cunto ka tayo badan oo ka wanaagsan ta kale soo maha markaa dee haddaanu lahay waa kaa layla cun ha idhaahdo qaada adigo afka geli xoogaa in dhuudhiba luqma aw luqmateyn luqmada waa markaa maa yukalu mara inu ha waa hilibka iyo wixii lamidka ah ba qaada oo dee cuni ku idhaahdo saas kale ukla aw uklatayn ina way soo arortay oo lamid un markaa luqma oo hal mar wixii la cunaa qaala rasuulu lahi salى اlahu alay slm ida ataa bal waxaad sheegtaan si kale loo akri karo ida ataa axadakum khaadimuhu bidacamihi si kale hadalka loo dhigo cibaarada idinkoo ka eegaya ida ataa khaadimu axadikum bitacaamihi alka lafdi saxiix imika maxaa la horeysiiyey maxaa horeeya mafcuulu bihigii soo maha dabeed markaa dee damiirkan dambe ayuu unoqonayaa ida ataa axadakum khaadimuhu hudaas iyo noqonaysa axadakum waktiyada dee waajibka ay tahay marka qaarkood in la horeysiiyo ayay kamid tahay lakin sidaa marka hadalka loo dhigo saasuu noqonaya ida ataa axadakum khadimuhu bidcaamihi fain lam yulsadu anu fariisan macahu falyunaawilahu dhibalqmata lqmatayn mutafaq caleyh wlafd lbuhaariy wacan ibni cumar radi allahu canhuma can nabiyi sal ly sl qal wuxu uhi cudibat imraatun haweeney baa lagu cadaabay fi hira ee bihira bisabab hira bisad sababteed baa lagu cadaabay sajanathaa ay xidhay xataa maatat ilaa oo fadaklat inaara naartay ku gashay fiiha ay biha fi bimacna bawen sababteeday ku gashay laa hiya acamataha may quudinin wasaqathaa mana waraabinin id wati id waqti hiya iyadu xabasata ay xabistay ay xidhay rabadata walaa hiya tarakata kamanay tegin taakul cunto min khashaashi اlardi xasharaadka dhulka ha iska cunteen manay ka tegi manay daynin xadiiskana waa xadiis mashhuurah mashhuur ah. ma aha oo keliya bayna طalabati اlcilmi haye wainama huwa mashhuuru wainama huwa mashhuuru bayna man bayna alcaamati walkhaasa alcaama walkhaasa dadka guud iyo dadka gaarkaaba ah caam buu ka yahay markaa xoolaha waa la isku cadaabayaa ayayaan xayawaanka waa la isku cadaabayaa arrin sahlan maaha gabadhani ma islaam bay ahayd mise kaafirad bay ahayd aye ka jawaab maxamedo muslimad bay ahayd maxaad ku garanaysaa ina muslimad ahayd ad kufri bay kuga lahayd bisababi bisababi hira ma ka dhamanaysa inay naarta ku waari doonto markaa may ka dhalanayso lakin cadaabka way ku mudkaysata arrin sahlan maaha maxaa xadiiska laga qaatay markaa hadduu qofku xayawaanka bisada iyo ayga iyo wax lamida uu meel ku xidho oo uu dan ka wato amba dee wax kale ku falayo maxaa ku waajiba ah? wuxuu curayey iyo wuxuu cabayey meeshii uu deg fadhiisanayay wixii inuu diyaariyo oo ilaa haddii kale dembigaasu ku mutaysanaya haddii aan markaa hawsha qaban kareyn ha iska sii daayo ilaahay baa arsaaqda dhulku way fara badan tahay meelaha wax ka soo cuncunee ha iska sii daayo xadiiska waxaa kaloo laga qaadanayaa anahu yajuusu lilmari tarbiya alqia aw ilqi bisadaha in la tarbiyadaysan karo oo la haysan karo way banaan tahay ayga rasuulka ala sla sl waa kii diiday soo ma inuu yahay mid xoolo lagu ilaalinayo ama beer lagu ilaalinayo amba lagu ugaarsanayo mooyaane dembi baa ka nuqsa ka dhacay dembi buu ayuu usoo jiidaya haddii aan bahi lakin bisada inama hiya min aawaafiin aley waa ki rasul uri alayh isalatu slam marka way banaantay bisadii in qofkii iska haysto laakin de gaalada waa inaan la noqono waa ninkii hebel maxaa ku dhacay aygiisiibaa dhintayoo isna weyse soo daldaday amba bisadayda xaqeeda siiy oo marka dhaxalkay qeybtaasay leeda oo qeyb buu dardaarmay bisadii waxaas iyagu waa dadda iska iyagiiba kala caam noqday xoolaha oo kale noqdeen bisadii baa laysku cadaabayaaye xoolihii cadkoodi iyo caanahooda la cunayay la cabayeyna maxaad u malanaysa soo kama sii mudna kasii muday an ibn cumar radi allahu an nabiy sala l sl qal wuxu uhi cudibat waa lagu cadaabay imraatu fi hira bihira sajnata ay xabistay sajnata ay xidhay xataa maatat ilaa ay ka dhimatay fadakhalat inaara fiiha bay ku gashay laa hiya acabataha ma quudinin wasaqataha ma waraabinin ay laa hiya saqathaa id hiya xabasatha markii ay xidhay id waqti xabasatha may quudin waxna may waraabin walaa hiya tarakatha kamana tegintaa kulu min khashaash ilardi khashaash ilardina waa cayayaanada iyo waxaas khashaash khusaash khishaash sidaas way yidhahd culimadu fadxadun baa u caansan ba yidhahd waxaa la odhan karaa khushaash اlardi khishaash اlardi khashaash اlardi wاlfadxu ashharu khashaash ayaa u caansan marka khashaash ardi waa maxay waa xasharaatuha min farati wanaxwiha dee jiiri iyo xayawa alhawaan waa kabajaagii iyo maskii iyo jiirkii iyo meelahaasay dee wax kasoo heleleysayo bisadu de wuxuu bay heshaay arsaaqda ilahi subxana watacaala ilahay baa iskugu daray haddaba xadiisku wuxuu daliilu yahay nafaqat kii hore nafaqat alkhaadim bay waajib ahayd soo maha kana haddii tar haddii xadaanad iyo ilaalin lagu sameeyo waa in nafaqadiisi wuxuu cunayana la siiyo waxaa jira xayawaano gaaroo rasuulku alayh slat slam diiday in la dilo oo ay ka mid tahay annamla ulaanjada uu diiday wanaxla iyo shinida walhudhud wasurad intaasiba xaalis ba kusoo aroray suuradku marka waa shimbir yar oo shimbiraha yaryar kamid ah ayuu iyuu yahay hudhudkana sidiisa loo ilaaliyaba isaga annaxna de waxtarkeeda fara badan quraanhaday noqotay haddaba hal mar baa quraanshada waa la yeeli karaayo waa goorma waa markay iyadu darar geysanayso ee la kari waayo si kale loo kari waayey quraanhadan guriga joogta laftigeeduna mararka qaarkood waxay iska noqon kartaa hadda qoladii nala camiri jirtay guryaha oo qolada guryaha inoo cabirsa ay oo guryaha waa laynagu heliyaay ciddana inagu helisa ya wa <laughs> jinka rasuulka alay sala slam uxuu sheeqeyn jinka kamid ah inay yihiin cumaar qaar iyagu guryaha dadka la camraya markaa quraanjay iska noqon karaan wax kale iska noqonayaan maska waa ka rasulku marka qaarkood maska hadduu guriga soo galo iska abhiya abinta waa maxay inaad ku tirahdo naga bax oo guriga noo nooga bax ee wax lamid hadduu markaa tegi waaya la dilaya qaar cayama marsugsha waayo maska laftigiisa ayaa noqonaya iyaga laftigooda kuwa laftigoodana saasa la sameynaya oo qur laftigeedii quraan aan lagu akriyo amba wax lamid ah in iyaga yihiin baaba iska dhici kartaa leeyahay wallahu aclam bima tawfiiq